الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عيادة المرضى wuxuu baab yahay dadka xanuunsan in la booqdo xadaثna mحamed بn cabdالعaزيiز أbu cmر الmarwزي ثqة xaafظ qala xadaثna marwan بn mucaawiyaة الfazاrي qala xadaثna يزيد بn kaysaan الyshkuri saduuq yukhطi can abi xaasim can abi hurayrata qaala qaala rasuulu الله rasuulka ilah wuxuu uhi man asbaxa kumaa waa bariistay alyowma maanta oo minkum xaaluu idin ka mid yahay saa'iman ayb nabigu su-aal buu saxaabadii weydiiyey wuxuu ihi man kumaa man asbaxa kumaa waa bariistay alyowma maanta ayib minkum xaggiinna xaala kownihi saa'ima uu sooman yahay saxaaboy ninka maanta asagoo sooman waa bariistay waagu u baryey waa kuma qaala abu bakar wuxuu yidhi anan aniga way nabi maxamedo nabi maxamedo waagu saaka wuxuu ii barya anoo saman qaala rasuulku mar labaad wuxuu yidhi man caada minkum اlyowma mariida man caada yaa booqday minkum xaggiinna alyowma maanta mariidan yaa booqday ama minkum xaala kownihi ka mid yahay idinka yaa booqday mariidan xaala kownihi lanno <clears throat> asbaxada dambe waxa weeyaan waa mafcuulkii mafcuul weeye ee xaalo ma aha minkumtaa xaalo ah ayb maridan aydna waa caada mafcuulkeeda minkumtaa la xaalaynaya man caada yaa booqday minkum xaaluu idinka mid yaha alyowma maanta maridan yaa booqday iyo man asbaxa ilaykum alyowma minkum saa'ima qaala abubakr wuxuu yidhi ana nebi maxamedow anaa booqday saaka waagu markuu baryeyna ruux muslima xanuunsan baan soo salaamay qaala nabigu mar saddexaad wuxuu yidhi man shahida kuma xaadir oo ka qayb galay minkum xaaluu idinka mid yaha alyowma maanta janaasatan janaasaya ka qayb galay janaase iyo meyd la sii waday oo la xabaalayey janaazada yaa ka qayb galay kuna tukaday ama wax ka qaaday qaala abubakar wuxuu yidhi ana nabi maxamedo taana waa sameeyey ayib anoo soomanbu waagu ii baryey aaniyan ruux muslimoo xanuunsan baan booqday aalian mayd muslim iyo janaazan raaco wax ka qabtay qaala rasuulku wuxuu yihi man acama yaa quudiyey oo raashin siiyey alyowma maanta miskiinan ruux miskiinoo tabaalaysan ama dhiban ama baahan qaala abubakar wuxuu yidhi ana anigaa nabi maxamed oo sidaa yeel waa mar afraad qaala marwaan wuxuu yidhi marwaan ibnu mucaawiyat alfizari oo ah <clears throat> cabdilcaiiz maxamed abdilcaziz sheekhiis wuxuu yidhi balaqanii waxaa ii soo gaadhay ana الnabiya rasuulku qaala inuu yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh majtamaca ma kulmaan haadihi اlkhisaal calaamadahan dhowrka ah fii rajulin muslimin ruux muslima kuma kulmaan fii yowmin waaxid ilaa dakhala aljanna waxaa ii soo gaadhay haddaan ahay sheekhu sheekh ilmualif oo marwaan ibnu caawiyat alfazaari xul waxa soo gaadhay in nabigu yidhi salawaatullahi wasalaam abubakar markuu intaaba sheegay inuu nabigu yidhi afartaa calaamadood ama afartaa camal ee wanaagsan ninkay hal maalin ku kulmana wada sameeya ahlu janno wey bimacnaa waa ahlu janna bilaa xisaabin walaa ciqaab ruux kastoo muwaxida inuu yahay ahlu janna taas muran ma laha laakiin yani khisaashan waxay keenhayaan bacda tawxiid waxay keenhayaan way ruuxii la yimaada in biduuni muxaasaba ayib in jannada uu tago xadiidkuna shawaahid fara badan buu ley min xadiidkii anasin ayib iyo khayrkiiba intan dambe balaqani an asaa ah axaadiid fara badan baa caddaynayso ayib xadiid fara badan baa caddaynayso cad inuu nabigu daba dhiga hadalkaa sida xadidka muslim ku jiray khayrkiiba marka balaaqa wax dhiba ma laha idan fii yowmin taana riwaayo kala cad fii yowmin waaxidin inaad beri aad ruux muslima booqato beri dambena aad janaaso raacdo maalin dambe adoo suman waagu kuu beriyo maaha wax laga hadlayo waa hal maalin inay intaasoo camal kugu kulmaano khayrkaa idan waxaa laga qadanayaa in ay nabigu ijaabadiisa ay waajib ahayd laakiin asal ahaan marka camalkaadu aad ilahay dartii u samayso inaad sheegto asal lama ogolo waa inaad qariso suusan riyaa iyo mufaahara uusan kaaga noqonin laakiin maadaama nabigu su'aal la soo istaagay saxaabadana uu weydiiyey waa waajib in loo jawaabo salawatullah wasalam calayh taasaa abubakar ku keentay inuu ka jawaabo camalkiisii wanaagsanaa ee khayrka uu sheego amaama almala waljamaahiir laakiin hadduusan nabigu weydiin lahayn oo ijaabatu rasuul aysan waajib noqon lahayn saxaabadu camalkooda waa qaran jireen waana siday diintu farta wey ayb laakiin in e, bacdu jamaacat tabliiq ay u deliishadaan xadiidkan oo kale e, markay khuruuj u baxaanoo meel soo maraan oo magaalooyin badan soo maraan kadibna lasoo laabto ayaa laga istaagaa masaajidda oo layada waxaasaanu soo aragnay waxaasaanu qabanay kanaan qabanay laga sheekeeya hebelow istaag waxaad soo qabatay sheeg yani daliil ooma ah waana khalad ruuxa muslimkaa acmaashiisa wan wanaagsan uu qabtay lilaahi walirasuulih walishariica walinafsi u qabtay inuu dadka u sheego oo bannaanka geeyaayo riyaa iyo sumca iyo mufaakhara noqonaysa lamana ogolo ama xadiidkan waxaa weeye ijaabat rasuul baa muqadama cala kulli shay ah yani nabi maxamed sal sl aduu wax ku weydiiyo yani wuxuu doonaa inaad ka jawaabto wey dii wax aad samaysood garanaysaa ya ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilah walirasuul ida dacaakum lima yuxyikum ayib marka waa qiyaas waa daliil aan meesha aan munaasib ahayn marka la keenay ayib halaska hawsha ayada ayib xadaثna أحmed بن أyوب بن rاشhid الضبي أبوالxasن مقبول يعني layin الxadيiث ma lm yutaaبc lakinahu qad tuبca في الxadيiث qال xadaثna شhباbة بن siwاr الفزاrي صدوq min الmurجiئة qال xadaثnي المغيرة بن مسلم الqسmلي صدوq عن أbي الزبير محمد بن مسلم بن تdrس عن jاaبirin qاala dakla النabiy nabigaa u galay calىa أmi الsاa'ب gabadha أmi sاa'ب loo yaqaano nabigu u galo booqday wahiya tuzafzifu iyadoo geriraysa qandha haysay yani kaar baa hayey nabar baa hayey marka way geriraysa oo way badboodaysa ruux markuu ruxanaya xanuun dartii ayaa la yihahdaa tuzafzif yani tartacid wey waa geriraysay qandho darteed faqaala nabig wuxuu ku hi maa laki maxaa ku helay yani maxaad la gelinaysaa wey ood la jaraynaysa qaala waxay tii nabi maxamed alxummaa qandha ay haysa akhzaaha allaahu rabbi ha hoojiye inkaarha ku dhacdee yani qandhiya waxay hayo waykaar wa fii riwaayati cinda muslim alxummaa laa baaraka allaahu fiiha qandha ay haysay teli ilaahay ma barakeeye faqaala nabiyu nabigu wuxuu hi mah u wey kufii can isab sugbur koro u kaadi tartiibta ha caayin laa tasudiihaa qandhada ha caayin ha aflagaadayni fainahaa qandhadu tudhibu waxay tegsi soo baabi'isaa khaaaya almumini ruuxa muminka gafkiisa ruuxa muminka dembigiisay baabi'isaay dambaa kugu jirta inaad qandhadu ku qabatay iyo kaarku qabtee yani xagga aakhira ma kala eego iskaga ciyaarin baa lehna caayin qandhada kamaa yudhibu suu u tegsiyo u baabiyo u maydho alkiiru buufimuhu khabasa alxadiidi birta teeda xun baalka buufinka la isticmaala marka birta la cadaynayo ama la garaacayo idan birta tayada xalaysatay iyo inta xumayd iyo birxunko dhan buu geynaya birtii liska ahayd ee adkayd ee birsankahayd baa soo hadhaysa ee birlabka ahayd idan ruuxa muslimka xanuunka qabanaya iyo dhibka ku dhacaya wuxuu ka sifaynayaa kana tiraya ka baabi'inayaa dunuubtii iyo khadaayaadka kadib waxaa soo hadhaya muslim khaalis ah oo saafi ah ayb idan <clears throat> waxaa laga qaadaya marka in la booqdo nabigu maadaama uu saxaabada booqanaya rijaala wa nisaaan in ruuxa muslimka la booqdo oo markuu xanuunsan yahay laga warqabo ayaa laga qaadanaya xadaثna isxaaq ibn ibrahim ibn اlcalaa saduuqun yahimu kaiira kama qalahu alxaafid lakin sida raajixa ninkaa saduuq weeye xasan xadiid qaala akhbarna الnadr ibn shumayl allugawi almuxadith alxaafid qaala akhbarna xamaad ibnu salma abu salmة albasri can haabit albunani haabit bn aslam albunani can abi raafic can abi hurayrata can rasuuli lahi sal lay slam abi raafic isagu waa saxaabi abu hurana waa saxaabi abu raafic waa mawla rasul lah sal l slam abu hurana isaguna waa saxaabiga garanaysan qaala nabig wuxuu yihi yaquul اllah alla wuxuu leeyahay ilahi wuxuu odhanaya xadiis qudsi wey istadcamtuka waan kaa quu dalbay raashiin baan ku weydiistay ya aadam istadcamtuka quud baan ku weydiisto waan kaa raashin dalbay falam tudcimnii imaadan quudinin buu rabbi odhanaya subxaanaه wa tacaala qaala fayaquulu qaala rasulku wuxuu ihi fayaquulu addoonkii la weydi maalinka qiyaamo wey maalinka hawshu dhacaysa nabiga inoo warramay salawatullah sl inusa dhici doonto fayaquulu addoonkii su-aasha rabbi weydiiyey wuxuu odhanayaa yaa rabbi rabbigayow kayfa istadcamtanii sidii raashin ii weydiista wa anta rabb alcaalamiin kama fi saxiix ayib yani iduu ilaahay su-aal ku weydiiyo addoonkaygow waxaan ku weydiisay inaad iquuso raashin isiisood ibaahi tirto addonka wuxuu leeyahay rabbi baad ahaydayse maadaama raashin u baahan ilahu goormaad raashin i weydiisata yani calaa daahiri buu u qaadanaya adoonku waa yaabahaya kayfa istacamtanii sid raashin ii weydiisatay oo walam ucimka kuu qudin ilah see udci kartaa yani cinda muslim wa kayfa ucimuka seen kuu quudin seen raashin kuu siin wa anta rab اlcaalamiin caalamiinta rabbigood o dhan baa tahay alcaalam maa siwa wey waana min alcalaama idan lafdiga laftirkiisa kutusahaya koonkao dhan ba rabbi subxaana wa tacaala inuu dalaalo u yahay lianna alcaalama bifadxi laam waa alcalaama idan adduunku dhan wuxuu calaamo u yahay weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala jiritaankiisii iyo awooddiisii iyo rabbinimadiisa meesha haddaad laamka hoos digto u kaa noqonaya alcaalim ruuxii wax yaqaanay ama caalam bifatxi laam wuxuu noqonaya sida khaatam oo kale waxaa weeyaan waa calaama iyo calam iyo aclaam waxaa weeyaan alkhaaliqiya wاlrububiya wاluluhiya qaala wuxuu odhanaya rabbi subxaana wa tacaala amaa calimta miyadan ogeyn ana cabdii fulaanan addoonkaygii hebel ahaa istacamaka inuu raashinku weydiis yani fi dunya maalin maalmaha ka mid a ah, in addoon addoommahay ka mida ah, warhaaf bariisa iga bixi ku yidhi orkoob shaaha iisho war waan baahanayo xoogow nin yaho balfaraha wax ii geli maaha hawshu waxaad ka hadlayso yani saad u qaadatay ma ah addoonkayga hebel ahaa istadcamaka inuu raashinku weydiistay falam tucimu aadan quudinin soma ogi amaa calimta miyadaan ogeyn baa la abaalkeedii iyo ajirkeedii iyo hawaabkeedii maantaad oga baahi badan tahay ibn aadamu istasqaytuka biyaan ku weydiista wey waan kaa warow dolbay bimacnaa biyaan ku dhiisii falam tasqinii imadan waraabinin ayib ilah wuxuu odhanayaa ibni aadano waxaan ku weydiistay inaad biyo isiiso war biyo waan oomanahay ayib reemiyigan hawshan weliba u daran tahay reemiyigu waa dhib badan yihin mararka qarkood adoo musaafir oo saadada kugu taallay dhacsaalba ah oo oon kalax ah ay aduu iman biyo mahaynaa lagu dhihi marar badan waa dhacaysa wayna ku badan tahay remiyiga dadka meelaha weliba manaha dega u daran ama jidka iyo wadooyinka u dhow ee socdada ku badan tahay halis wey biyuhu faqaala wuxuu odhanaya addoonkii yaa rabbi rabbi wakayfa askiika wakayfa usqiik ama askiika seen kuu waraabin wa anta rabbاlcaalamiin ilahu ma oon baan ku qabta adugu soo hani ma tihid waxaan o dhan ba kama deeqtoontid taa lagama hadlaayo wey wa anta rabb fayaquulu wuxuu odhanayaa yani lafdiguu gooye laakiin cinda muslim waxaa weya istasqaaka cabdii fulaan falam tasqih meesha waxaa ku jirta addoonkaygii hebel ahaa yaa biyo waraabi ku yidhi war waxaan cabo waroon madhacsaalahay war galaas biyoah habu biyo alla isiiyo istasqaaka cabdii fulaan falam tasqih madan waraabin biyi baad u diida fayaquulu rabbi wuxuu ku jawaabayaa markuu addoonku arrintaa loo sheego u ogaado amaa caalimta miyadaan ogeyn annaka adugu low kunta haddaad ahaan lahayd saqaytahu mid waraabiya haddaad waraabin lahayd oo biyaha siin lahayd aniga wuu iga gooyey fayaquul waa iga go-an tahay riwaayadaas midin qoranta idinku idinkaa fiican markaas ina cabdii fulaanan fayaquulu rabbi wuxuu odhanayaa ina cabdii fulaanan addoonkayga hebel ahaa istisqaaka biyuu ku weydiistay falam tasqi madan waraabinin amaa calimta miyaadan ogeyn annaka adigu low kunta saqaytahu hadaad waraabin lahayd la wajadta inaad heli lahayd daalika kaa ajirkiisa cindii aan agaagtay yani waraabinta ajirkeedii anaad iga heli lahayd yani waa calaa xaddi qowlihi tacaala man da ladii yuqrid allaha qardan xasana saa weye yabna aadam ilahi wuxuu odhanayaa maridtu waan xanuunsaday waan jiraday falam tacudnii imaadan soo booqanin ayib ilahay ou seeta imaada dhihin waa hawl culus wey qaala wuxuu odhanaya addoonka yaa rabbi rabbigayow kayfa acuduka saan kuu booqan madaaba xanuunsadaba soo xanuunkaad uma keentid caafimaadku gacantaada kuma jiro cudurraadu ma abuurtid waxaanoo dhan baso adu mas-uulka ma tid rabbigood ma tihid seen kuu booqanaya wa anta rabb qaala rabbi wuxuu odhan amaa calimta miyaadan ogeyn ana cabdii fulaanan addoonkaygii hebel ahaa marida inuu xanuunsaday fi dunya ilaan akhara xanuun ma jire ayib cadaab iyo naciimba meesha jira addoonkaygi hebel ahaa marida inuu xanuunsado jira soo ma ogid falow kunta cudtahu haddaad booqan lahayd la wajadta waxaad heli lahayd daalika booqashada ajirkeedii cindii aniga agtayda aw ama qaana ilaahay wuxuu yidhi wajadtanii cindahu wajadtanii waxaad iga heli lahayd aniga rabbi ah cindahu cinda alcabdi ayib idan waa caddahay yani labsigii iyo qumuudkii galay iyo fahamkii ka khaldama addoonka rabbi subxaana wa tacala markuu u fasiray macnuhu waa caddaday bimacnaa waa maxay addoommahayga muslimiinta een jeclahay wixii la siiya ama loo qabtay sawaabkeeda aniga agtaydu ka helaya ruuxaana wuxuu la mid yahay ruuxa muslimka ninka wax taraay wuxuu la mid yahay xagga ajir ahaan iyo wanaagaan ruux ilaahay wax taray ama rabbi wax taray ayb yaa ilaahay wax dayminaya oo markaa loo laaban laabaa baa layidhi ilahay waxba deymin maysid adaa wax dhiganaya akoonaha rabbigay iyo bunuugta rabbigay iyo khasaainta ya wax dhiganhaya hadhowna u baxsada maalina uga baahi badan yah idan waxaa weeyaan waa tambiih ugu baraarujinaya fadliga ay leedahay dadka muslimiinta baahan in wax la siiyo dadka ooman in laha qabtiro dadka xanuunsan in la boodo dadka dhibaan in la gargaaro la caawiyo la kaalmeeyo ayib may lama deliishan karo waa taawiil baaila weeye alimam ibn taymiya in badan wuxuu kaga hadlay xadidka macanihiisa quraan sharxay daru tacaarud alcaqli wاnaql iyo minhaaju sunaha labaduba ayb xadaanaa muuse oo cadiya macnuhu macnuhu waadix wey lanna xadiidku markuu macnihiisu is caddayn oo asagu isfasiraynin baa loo baahda xataa tafsiir khaariji ah loo baahda asagabaa is caddayna waa maxay hawaabkaad heli lahayd addoonkaa haddaad wax siin lahayd anaad anaad ajirkiisi bixin lahaa ku siin lahaa ayib intaa un wey xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qال xadaثna aban بn يزيد الcaطاr albasri ثiqaة lahu afraad wa waxiid fi hada tarjama nin aban ibnu yaziid la yado ninkan ka ahayn ma jira lanno nimanka lagu leeyahay magacan keligood baa le waxay ka anfacayaan digdima kugu soo noqon maayaan fii kutubi sita ama rijaalu sita ragga alifay kutub sita alifay kitaabtay leeyihiin oo dhan hadduu kugu soo maro aban ibnu yaziid alcaطaar ma la soo boodi bas haddii la ninka magaca bas buu leeyahay abu daud wuxuu kutub qoroo dhan bukhaari wuxuu kitaab qoroo dhan muslim tirmidi nasaai kulligood shuyuukhda lixdaa waxay qoreen oo dhan haddaad ku aragto fii sanadin xadaana abaan ibnu yaziid alcadaar iskala soo bood maba jir nin kale wey laa yuujad nin kaleo magacaas kale alcaaar albasri qaala xadaana qataada ibnu dacaamat asaduusi qaala xadaanii abu ciisa alaswaari ibn xajar wuxuu leey abu ciisa alaswaari waa maqbuul walaysa kadalik lannahu maqbuul waxaa weeye layin xadiid maa lam yutaabac lannu ninkan abu ciisa alaswaari ah hadda waxaynu haynaa qataada wax ka waranaya waxaa kaloo wax ka wariya taabic ibn aslam albunaani caasim alaxwal baa ka wariyey waxaana tawfiiqiye bazaar iyo ibn xibbaan طabaraani haythami dahabina fi lkaashif wuxuu leeyahay iqatun wa akhraja lahu muslim fii صaxiixih ayضa walilxadiiثi shawaahid saa dartee abu ciisa alaswaari ma aha nin ضaciifa calى aqila taqdiir waa nin saduuq ah yuxasanu xadiiثuhu can abi saciidin اlkhudri can الnabiyi qaal cuudu lmariida nabig wuxuu ruuxa xanuunsan ee jiran booqda war halla salaamo wattabicu ljanaa'iza janaa'istana raac oo ka daba taga waxna ka qaada ka qayb gala tudakirkum alaakhira aakhira idin xusuusin aakhara lagu xasuusin ninkaa maanta lasii wada nacaska la saaray waxa maanta marada ku dadantahay mihebel bahaa aduguna berri baad ku xigtaa wey ninkii kayrkii loo maxay dhaheen loo xeelayow aduguna soo qoys warku waa cad yahay meeshaan baa la wada mari albaabkiisa la wada gelhaya marka adugu markuu muud kaa maqan yahy nin buu saaran yahay somaali waxay dhaheen balaaye hurda lama arag bay dheheen mhm. ah, balaayo hurda lama arag bay dheheen iyo bakayle ayar socda ayib lanna balaayadaa atay kaa maqan tahay nin kalun bay ku habsanaysaa bakayluhuna inuu ordo iyo inuu badbado wax udhexeeya ma jiraan socod ma laha tallaabo ma laha bakayl inaad aragteen ba mooye tallaabo u tallaabsada ma yaqaan waa inuu haka haka yidhahdo badboodo iyo inuu iska boodo wey oo na yidhahdo wax udhexeeya ma jiraan qodob saddexaad bay ku daraan lakin hadda la sheegi maayosaan ragga qaarkii meesha oga kaci cuudu lmariida watabicu ljanaa'iza tudakirkum alaakhira xadaثana malik ibn ismaaciil الnahdi malik ibn ismaaciil الnahdi abu hasaan alkuufi ثiqaة mutqin saxiix اlkitaabi caabid qaala xadaثana abu cawaana wadax alyashkuri can cumar bn abi slma saduuq yukhطi waqad tubica fi اlxadiiث cumar maxamed bn camr ibn calqama ayaa mutaabiciyey cinda axmed mujaladka labaad saddex boqol soddon iyo labo wahanaad ibnu sari fi الzuhdi kun labaatan iyo saddex can abi abi salamta cabdiraxmaan can abi hurayrata can nabiyi qaal alaaثun buu nabigu saddex kulluhuna dhammaantood xaqun xaq iyo waajib bay ku tahay calaa saddex calaamo ruux kastoo muslima xaq bay ku tahay waajib bayna ku tahay midda koobaad ciyaadaة اlmariid ruuxa xanuunsanoo jiranoo la booqdo wa shuhuud اljanaazati janaazado laga qayb galoo la xaadiro haddaan meydka ruuxa muslimka la xabaalino laga qayb gelin yaa isxabaali waa la kala dareeriy waa in ruuxa muslimka loo wada gurmado janaazadiisi salaadiisii duugitaankiisi xabaaladiisa laga qayb galo ila tol iyo qaraaba la yahay ila muslimiin baa la wada yahay markuu xanuunsan yahay la booqdo waa xilliga ugu tabardaran yahay tashmiit اcaabis ninkii hindhisoo loo duceeyo tashmiit yani waxa wa ina u ducayso ayb alcaabis goormo laakiin ida xamid allaha caza wajal markuu ilahay ku xamdiyo markuu asagoo alxamdu lilah yidhaahdo waa in la yidhaahdo yarxamuka allah loo duceeyo wuxuuna xadiid ku iman doonaa min hayri hada ariiq kun iyo afar iyo toban isla kitaabkeena kuso noqon doona xadiidku saddexdaaba waa xaq ruux muslimkugu leeyahay hadduu ruux intuu hindhisoodo uu yidhaahdo alxamdu lilah yarxamuka allah u ducee ayib hadduu xanuunsan yahay booqo hadduu geeriyoodo meydkiisa janaasi ka qayb qaado maxaa tiri sheekh booqasho booqashadu ma sharciga caddeeyey bay noqonaysaa oo waa mansuus calayhi mise curfiga caadada loo celinhaya curfiga dhaqanka ee muslimiinta hadday telefoonka ruuxa loo diray iyo waraaqaha loo diray iyo ay noqoto booqasho loo yaqaano waa booqasho laakiin curfigeena hadda aan taagannahay telefoon la diray booqasho ma aha ee waxaa dhaantaa ninkaan xusuusanin ninkan ruuxu walaalka aan xusuusanin aan la hadlin aan fariin u dirin ama aan salaamin baa dhaantaa soomaalida waxay tiradaa ninku tabay kaama tegin ninku tabay kaama tegin bay dhehen meel wax lagu qaybsan hebel mi waa dhammaaday xataa hadduu ku tabay wixii waa dhammaadee waa tolnimo ayib waa ninku xusuusto qalbiga kugu hayo almuhim telefoonka wuxuu dhaamaa ninka gooye ruuxa muslimka aan salaamaynin buu dhaamaa laakiin booqasho dhamaystiran ma ahan filahay <clears throat> baabu ducaaءi اlcaa'idi lilmariidi bالshifaa ducaaء اlcaa'idi ninka booqanaye ducayntiisaba uu baab yahay lilmariidi ruux xanuunsana uu rabbi u baryo u duceeyo bishifaa'i caafimadan inuu rabbi caafiyo ruux xanuunsana tira allah ku caafiyo xadaثna mxamed ibn muhanى ibn اlmuhanى shaykh اljamاعة abi muسى اlbasri qaala xadaثna cabdاlwahaab ibn cabdilmajid الثaqفي qaala xadaثna ayuub ibn abi tamiimata الsakhtiyani can camr ibn saciid alquraشhi abu saciidin اlbasri waa ثiqة can xumayd ibn cabdiraxmaan alximyari waa iqa afqahu ahli basra loo yaqaana waa nin caalim awey qaala wuxu uhi sheekhaas xadaanii waxaa ii warramay alaaatun saddex baa ii warrantayoo min bani sacdin sacad wiilashiisii ah saddex caruurtii sacad ah ayib waa muscab ibnu sacad kama cinda muslim iyo caayisha binti sacad xadiikeeduna waa isaguna isaguna waynu soo maray xadiika caaisha waynu soo maray ayib ninka hadda inoo taaganna waa caamir ibnu sacad kulluhum dhammaantood waa saddex wiil ilmaan sacad ibnu waqaas ah laba wiil iyo gabar baan ujeeda kulluhum dhammaantood yuxadiu wuxuu ka tabinaya xadiidka can abihi aabihi oo sacad ibn abi waqaas ah ana rasuula rasuulka ilaahay dakhala wuxuu u soo galay calaa sacdin buu u soo galay yacuudu asagoo booqanaya bimakata fii makata ku booqanaya fa bakaa sacad baa marka ooyey markuu nabi maxamed lugeyna u yimid soo salaamay ayib haddaad madax xanuunsato dhallinyaradii iyo duqaydii iyo cuqaashii iyo qaraabadii iyo saaxiibada dhan ku yimaadaan adiga dhan hata xanuun kukaa fudaanaya nin tol leh oo saaxiibo leh oo ahl leh oo qaraabo leh oo hadduu maanta dhinto si fiican loo duugi baa kuu muuqan inaad tahay baa kuu muuqan laakiin haddiiba laguu imaan waayaba xanuunkaa kugu darmanaya laba xanuun baad dareemaysa mid aad ka dareemayso qaraabadii iyo saaxiibadii iyo ahalka aad ka dareemayso goynta ay ku gooyeen ah oo laxaw iyo xanuun kugu haya kugu haya iyo mid waa maxay xanuunka hadda ku badankaada saara ah ayib idan saxaabigu wuxuu la ooyey farax iyo nebi maxamed oo socda ayib iyo aaniyan isagoo ka baqahaya inuu ku geeriyoodo waddanku ka hijroodo oo maka ah oo u ka tegey faqaala nabigu wuxuu hi maa yubkiika maxaa kaa oohinaya qaala wuxuu ihi saxaabiga khashiitu waxaan ka baqaya an amuuta inaan ku dhinto bilardi dhulkii aan ku dhinto allatii dhulkaasoo haajartu aan ka haajiray lilaahi minha ilahay darti aan oga haajir lilaahi yani minha ayib kamaa maata suu u dhintoo kale uu geeriyooda maka sacd sacd ibnu khawla walaakin albaa'is sacd ibnu khawla waa kaad soo marteen fi saxiixayn ayib sida saxaabiga u geeriyooday baan ka baqay xanuunka intaan ka kici waayo inaan meeshan ku geeriyoodo qaala wuxuu ihi allahuma shfi sacda hada maxalu shaahid ilana sheekh wuxuu soo baabaystay ruuxii booqanaya ruuxa walaalkii xanuunsan inuu ugu duceeyo inuu rabbi caafiya subxana wa tacala caafimaad allahuma shfi sacdan ilaahu caafi sacad alaaan saddex goor buu nabig ku celi allahuma shfi sacdan allahuma shfi sacdan idan waxa laga qaadanaya xataa ducadii in saddex goor lagu celiyo siduu nabiga ugu duceeyey sacad oo kale faqaala sacad wuxuu ihi lii maalun kaiir nabi maxamed hanti fara badan baan leh lii maalun kaiir hanti fara badan baa i sugnaatay waxay dhaxalhaye ibnatii gabadhaydi bes dhaxlayse xadii kale waa walaa tarifunii ila bnatun lii waxay dhaxlayana waxaa ka jira hal gabadh warase gabadh baan ka tegahaya afa uusii ma dardaarmaa bimaalihi maalkayga kullihi dhammaantii maalkayga dhammaantii ma dardaarmaayo qaraabadii iyo masaakiintii iyo muhaajiriin iyo adiga iyo baytulmaalka muslimiinta mu qaybiya ilaa gabarh tolba ilahay wax aqaalan waayi mayse ilmahay wax qaata la waayi maaye yani saxaabi halkaasu ka waregay ilan aakharana u socdaay qaala laa nabigu sacad inuusan dhimayna waa ka u sheegay in ilaahay kudibdhigaa laga yaaba xanuunkana waad ka kici doontaa oo ilaahay markaa kugu anfaco muslimiin fara badan kugu anfaco gaalana rabbi kugu jabiyo ayib saa dartee siduu nabigu sheegay noqotay waa caafimaad xanuun madiinu ku laabtay ilaa wuxuu noolaa khilaafadii cumaan wuu noolaa ayib ma aqaana mucaawiya khilaafis inu soo garay ilaa cumaan waa noolaa soo gaaray ilaa mucaawiya u cimriyey wuxuuna ahaa saxaabadii ka qayb qaaatay ciraaq furitaankeeda bal wuxuu ahaa nin ka qayb qaatay reer faris jabkooda ninka ugu darraa gacanta geystay bu ah ee reer faris iyo jabiyey majuus dabcada o dhan meel saaray buu ah ayib qaala wuxuu ihi laa qaadisiya iyo niman dagaalyahanoo la yaqaano ninkii ay faraha saaraan quwaaxa lafii sajriye ahayn oo maroodyaal ku dagaalama oo balaayo qaba ayib xagga dadna waa naga tiro badnaayeen hubkay haystana lama haysanin waddankuna waa fogaa isku farda lama ahayn aag lagu dagaalami kara aagu ma ahayn cumar markaa bina dhanbuu fikirayay ciidanka intaa leeg ninka hogaamin lahay reerkaas ka hortegi laha saxaabi ansaari ayaa u sheego o yidhi waxaad dirtaa sacad sacadoo weli markaa xanuunsan ninkaa u dhiib buu ciidanka kama rawa ibn sacd waayru ay wariyeen markaasuu yihi cajantu ciidaani bu aw fii riwaaya hamastu ciidaani kulaha ulahaygo dhan ayaan wada tuujiyon qanjiriyeyba ama qandhuuftay wa fii riwaaya wuxuu le nafartu sihaama kanaanati fakhamastu ciidaanaha gabayahoodu wii leeda ku jireen banaanka soo dhigay cumar haddana waan safay hortaydan dhigay bu waan tutuujiyey mid kasta waan fiiriyay adeegiisa ma helin bu leeb adiga ka adag leebkii aan meesha soo dhigtay leeb adiga ka adag ma helin waxaan doonahayaa inaan qaadisiye kuu diro ood ciidana ka hogaamiso wuxuu ana sahmun min siham wa anta raamiihi farminii xayثu shita qad ramaytuka bilfurus buu hi cumar <laughs> anu waxaan abi leeb leebka ilahay ka mid a ah, ama leebkaada ka mid a ah, adiga cumar leebkaada leanna muslimiintaan ka mid ahay dadkaan ka mid ahay tolkaa iyo ciidankaadaan ka mid ahay meeshaa doontay u gan buuri igan ballanka ilaahay inaan gamahaya u saacadan laga bilaba adisan kuu ganay halkaasaan kuu ganay adisan kuu ogaya halkaas rebrs ayib ninku waa in meeshii loo diro uu kaaga filaado ama ama iyo kanay noqoto iyo islaam baa iska dabooleysa carruur baa jiifta iyo hawlaha lama baaha markay muslimiintu wax kaaga baadaan waa inaad soo istaagtay aad u istaagtay leebki diyaar mashaakishta adduunka jooji hawlahaas shuqul ma dhammaada sheekh hal maalin oo firaaqo heli maysa cimrigaada hal maalin oon hawl aysan ku haysanin oon wax ku daba taagnayn oo ilma aan ku daba ooyeynin oon xil iyo mas-uul iyo masruuf iyo rafaad iyo shidda aan lagula daba taagnayn ma jiraan shek ninkii moodahaya adduunku inuu maal u gaari doono oo wax kasta intuu meel dhigto unsan waxba looga baahnayn abadan markay xooguu meel yar cufaysada meel baa isfuri markaa meel soo odutu kala dilaaci weligaaba ka bixi maysid midbaa dhi cilmiga baratid ood xeeru noqotood dalba cilmiga ku dadaashid xogow dilka reerkan meel saara waa yar shaqeeya kadib baan waxayn weligii ka bixi maayo suu u dilay oodiy oodi wardan ku dhima waa lahuba isma soo xidha baashan markaa xoogow ku kordhana himigaasii kordhi shili markuu ku korna diilkaasii badan ayib taara aan lasoo soo fariisan jirin waa la soo fadhiisan ayib oo weligaaba la iman jirin qaraaweynaan jirin baaba soo bix marka xoogow ku kordhaba marka waxaa weye waxba watiga watigaadaas kaga ciyaar aad nabiga wuxuu hi laa maya xoolahaada dhammaantood ma dardaarmi kartid mana bannaano qaala saxaabi wuxuu nabi maxamed fabiuluayni saddex meelood laba dardaarmaa habeen dhow ban xadika soo marayne qaala mise xadika kii jaabir buu ahaa qaala wuxuu hi laa nabigu xadika habeen dhow soo marray ma kii jaabir bu mise kan sacad bu ahaa ayib xadiisu jaabir iyo xadiisu sacad ba wayna soo maraan filaya ayib lana riwaayadii caaishaha soo hormartay qaala wuxuu hi laa qaala wuxuu ihi fabisulis saddex meelood meel intaan xoolayga saddex sila ka dhigo qayb ma bixiyaa qaala nab wuxuu hi aulus haa saddex meelood meel baa lagu ogol yahay waulusu uluska laftirkiisu kasiiru waa badan yahay gabadha u xaq mudana xoolaha oga tag ila ulusan bay leedahay waxay leedahay nis bay leedahay nabig wuxuu ihi ina sadaqataka sadaqadaada min maalika aad ka sadaqaysato sadaqatun bay kuu tahay xoolaha haddaad daysato oo sulusna aad bixiso haddaba ama aad iska wada daysatoba sadaqadaad bixinayso eed masaakiinta muslimiinta fuqarada aad siinayso sadaqay ku tahay wa nafaqatuka ama wa nafaqataka calaa ciyaalika sadaqa biilkaad carruurtaadaad biilaysana sadaqay ku tahay wamaa ta'kul imra'atuka xaaskaadu waxay cunaysay bilinaysa calfanaysana min طacaaminka raashinkaada iyo xoolahdana laka sadaqay ku tahay wax kaa af qormayaaba lama arka wey wax kaa khasaaray waxa adugu cuntay sadaqa carruurtaada waxay biilatay sadaqa waxaad bixisay sadaqaysatay sadaqa xaasku wuxuu biishay sadaqa ayib marka xaasaska biilkooda waxaa la siinayaan culays laga dareemi sadaqa kuu socoto wey dhibku daba taagan iyo shiddo inay tahay inkaar baa soo socota war laba boqol sii ama adoo sii jidan maqalka laco anuun xoogo xanuun dareemahaya ama culays dareemaya lama rabo waa sadaqa kuu socota waana xilaad gudanaysa waana waajib diina ku saaran wey ayib waa la iska ilaaliyo dhaxal joojis male waa musiibo wey taas waxyaabahaan la rogman inay ka mid tahay waxay soomaaliya rogmanayso hebel waa gablan baad maqlaysa hebel waa gablan shan gabdhood buu ka tegey ama toban dhaxal joogsi male subxaan waa caado carbeedoo jirtayoo nabigu la dagaalamay wey waa dhaqan jaahili ahaa oo carab taqaanay tii baynu daba taagan nahay waliba reemiyigaa u daran reer magaalka hadda waa ka waantoomeene waxaad moodaa reemiyigaa u daran arrintaa arrin banaan maaha caruurtaadu mid kasta xaqiisa ilahay baa siiyey subxana wa tacaala <clears throat> wainaka adigu an tadaca inaad ka tagto ahlaka reerkaadi iyo xaaskaadi bikhayrin wanaag yani bimaal wainahu lixub اlkhayr la shadiid weye aw qaala wuxuu yihi nabigu bicayshin nolol inaad oga tagto waxay ku noolaadaan ayaa khayrun kaaga khayr badan min an tadacahum inaad ka tagto yatakafafuuna ayagoo gacmaysanaya annaasa ummadda gacanta u horsanaya oo dawarsanaya dariiqada taagan wa qaala wuxuu hi biyadihi baabu fadli ciyaadati اlmariid ninkii xanuunsanaa in la booqdo fadligiisa u baab yahay xadaثna musa bn ismaaciil atabudaki qaal xadaثna cabdاlwaaxid ibn ziyaad alxaafid iqa qaala xadaثna caasim ibn sulayman axwal caasim alaxwal ninka loo yaqaano nin iqa xaafid awel caasim ibn sulayman alaxwal baa loo yaqaana can abi qilaabata cabdullahi bn zayd aljarmi can abi اlashcث aلsancaani iqa can abi asmاء camr bn marsad alraxbi iqaة imaam min iqaat الtaabiciin qaala wuxuu yidhi man caada ninkii booqda akhaahu walaalkii ruux muslimo walaalkaa ruuxii booqdaay kaana wuxuu aanayaa fii khurfati اljanna jannada midha gurashadeeda intaad sii socoto waxaad la mid tahay ruux geeda jannaa sii midhaha ka sii guranaya hohoob iyo lajide iyo wancari iyo maxaanku dhahaye iyo moos iyo waxuun maxaanku dhahaye meesha nin sii socda banaanka cidlada qoraxdana ordaysaa u qaban waxaa lamid tahay wey inun ayar gacmaynaya dhir meeshana buuxdo wada e, bislaata mararka sii guranhayo oo meelaha sii ayib khurfat e, janna jannada midha ku sugan yahay jannada midha ayib yani akhaahuna ma aha qaraab yani maa ruux kastoo muslima walaalkaa inama almu'minuuna ikhwa ayib qultu waxaan ku idhi bilabi kilaaba qaalku waa caasim ila caasim baa abi qilaab ka warinaya qultu waxaan idhi wadan ahay caasim alaxwal liabi waxaan ku idhi maa khurfatu اljanna jannada midho gurashadeed muxuu yahay khurfaduu fahmi waaye qaala wuxuu uhi janaahaa midhaheeda wey midhagoosigeeda wey markaad sii midha goosanayso xilliga barwaaqada ee tigaaddu ay geeduhu intay wada baxaan wada dhalaan hadaad meel u safarto ama aad reer u daqaantood soo salaamayso intaad sii socota sii dhirto kulaad eexanta agg agg kirto xabad ka goosato kalaad midho laacdo kalaad mid qaadato adoo dhergsano waxba u baahnayn baa tegeysa marka waxaa weeye waxaa la mid tahay oo ruux dhergay oo midho sii gurta midho janna sii gurta qultu liabi kilaaba waxaan ku idhi bu uhi can man xadaahu abu asma yani waa arrin hayb ah abu kilaaba waa ninka la yahado waxaan rabaa abu asma waa nin taabici ah nin taabici hayb buu ka warramay wuxuu nin muslima ruuxii booqdaay intuu sii socdo wuxuu la yahay nin sii guranhaya midho jannaad hawshaa marka wuxuu ihi ninka wuxuu ihi waxaan rabaa abuqilaaba ninkii u sheegay warkaa war socdayn ma ah war culuso nabi maxamed loo tiriya mooyeen ama rabbi loo tiri ma soconayn canman ruuxeebu xadaahu abu asma abu asma yuu ka soo tabiyey xadiidkan qaala wuxuu wuxuu ka soo tabiyey can hawbaan can rasuuli waa isku dhammaatay wey hawbaan mawla rasuuli can rasuuli idan hawbaan oo saxaabi ah nabi maxamed can rabbi اlcaalamiin wey waa dhamaata hawsha idan waa arrin qiimo badan wey xadaanaa ibna xabiib ibn abi aabit yani yaxya baa loo yaqaana magaciisa yaxya ibn xabiib alasadi saduuqun rubama waahib ibn xabiibku waa yaxya yaxya ibn xabiib qaala xadaanaa abu usaama wasmuhu xamaad ibn usaama can ilmusanna musanna ibnu sacad yani adunuhu ibna sacad waa saalix alxadiid iqa qaala xadaanaa abu qilaaba can abi lashcaf hadday soo marayseen can abi asmaa araxbi can thawbaan can الnabiy naxwa yani dariiq labadan buu ku keenay xadikuna wuxuu ku kulmay abu qilaaba laisku raacay abu qilaaba haddana waxaa ka warinhayay caasim alaxwal haddana waxaa ka warinhaya almuhanى bnu sacd idan musanaf ibnu sacad taabaca abaa khilaabata inta an wey baab alxadiid lilmariidi waalcaa'id in loo sheekeeyo xogow lala haasaawo la minqaxo ruuxii xogow hadduusan dhibsanaynin ruuxii xanuunsanaa alxadiid lilmariid waalcaa'id ninka xanuunsan in loo sheekeeyo kii la booqanaya xanuunsan oo ruuxii soo booq wax u sheegi karo ayb laftirkii maaha waa hadli karaa wey xadaثna qays ibn xafs iqa xadaثna khaalid bn اxاariث iqa aakhar qaala xadaثna cabdاlxamiid ibn jacfar iqaة imaam qaala akhbaranii abi aabbahay baa ii warramay jacfar adi abi waa jacfar ibn cabdillahi bn اxakm iqaة imaam ana aba bakr ibn xasmin alimaam iqa wa muxamed ibn اlmunkadir laba taabico jaliil awey fii naasin dad guyihii oo min ahli masjid yani labadaa taabici o abubakr ibn xasm iyo muxamed ibn اlmunkadir labadaa taabici oo dad kale la socdo keligood jamaaca kale jamaca min annaas fii naasin min ahli اlmasjidi yani maca naasin dad maci oo min ahli masjid ah masaajidka dadka ku tukan jira la yaqaana jamacatu masjid ah bay labada taabicin la socdeen caadu waxay booqdeen labada taabici iyo jamaacadii la socotayba cumar ibn اlxakam ibn raafic bay booqdeen alansaari waana jacfar adeerkii wey cumar ibn xakamkan waa jacfar adeerkii lanno jacfarba wuxuu ahaa jacfar ibn cabdilaahi ibn xakam ninkana waxaa weeye cumar ibn xakam ibn raafic alansaari iqa imaam qaalo marka waxay dhn ya abaa xafs abaa xafs yow oo cumar ibn xakam ah ibn raafic alansaari ah xadinaa noo sheekee oo saxaabadii nooga sheekey wey ila waa taabici jaliil oo weyn weeye idan hadda waxaa marka sheekaynayo weye ninka xanuunsan in la booqday baawda warramay waxayna ka codsadeen inuu u warramo qaala marka wuxuu uhi taabicigii samictu jaabira bna cabdillaah ayaan maqlay oo qaala yidhi samictu nabiya yaquul nabigulaan maqlay man caada mariidan ninkii boqor u xanuunsan khaadla wuxuu dhumbanaya ama tiimbanaya ama quusahaya fi raxmati naxariista ilaah nin shurqili baad la tahay ayb naxariis ilaahoo biyo qulqulaysaa nin dhex fadhiistay baad la tahay xataa idaa goortii qacda uu fadhiisto intuu sii socdo socdo u tago ninka waalkaa uu gara fadhiisto see tahay maxaad ku bariday madaxa gacanta ka saarana istaqara fooga ku sugnaanba ayib baabu man sallaa cinda almariid idan waxaa weeye ninka xanuunsanaaba hadda u warramay oo weliba xadiid aad u qiimo badan u sheegay nimankii booqday taabiciinta iyo keyrkoodba ayib ayaguna waa in loo sheekey haddiiba kii xanuunsanaa oo hadda laga dalbaday inuu wax wariyo xadiid wariyo aduna waad u sheekayn kartaa wey laakiin waa inaad xaaladda qiimayso inaad iska daroogeyda sidii tanag la daaray lama doonayo ruux waa xanuunsan yahay mogta dulqaadkiisa yaraanayaba xaaladda qiimee hadalka ha ku badani yani hala murmi tartiib kadibna ka tag hadduusan marka asagu jeclay inaan la fadhido la joogto waa in xaaladda la qiimeeyo jawigu cidlaan noqdara dooni maayo baabu man salla cinda almariidi wuxuu baab yahay ninkii ku tukaday ruuxa xanuunsan agtiisa telefonka laftuu soconaya haw goynhaya waa laleeyahy laakiin waa ku cadday inaan loo aysan noqon karin telefoonku lakin telefonka laftuu masaafu goynhaya oo lacag baa baxayso yani balansi badan baa ku gelhaya minus badan baa ku gelhaya dhibba male laakiin ruuxii waa in la booqdo la salaamo wey lakin waa loo daliishan karaa xadaثna <clears throat> cabdالlah bn mحamed cabdالlah bn mحamed abubakr bn abi shayba alxaafiظ صaaxib الmusanaf qaala xadaثna sufyaan ibn cuyayna can camr ibn dinaar almaki can caطاء ibn abi rabaxin qaal caadanii waxay soo booqday camr ibn safwaan cumar miya caadanii waxay soo booqday cumar ibnu safwaan faxadarat الsalaa salaaddii baa markaa gashay waxay soo booqday cumar ibnu safwaan cumar ibnu safwaan kaana ma cadda warku laakiin waxaa soo booqday waxaa weeyaan cabdullaahi bni cumar aw cabdullahi bni safwaan marka waxaa weeye cataabaa xanuunsaday markuu xanuunsaday cidda booqatay waxaa weeye caadanii ibni cumar oo cabdullahi bni cumar ah ama caadanii cabdullaahi bni safwaan labadaa riwaayaa saxiixa amaa warka ii qoran cumar bnu safwaan khada wey ibni cumar ku qoran soo maha adaa saxan sheekhana mm-hmm. oo waxaa weeya marka caadani waxay soo booqday ibnu cumar ibnu cumar ayib bacdu nus waxay qorhayaan caada ibnu cumar ibna safwaan bacdu nus waxay qorhayaan caada waxaa wax booqday ibnu cumar baa booqday ibna safwaana idan caaidku wax booqanaya waa cabdillah ibn cumar ayib ninka xanuunsanayna waa maxay waa cabdullahi ibnu safwaan laakiin lafdigaa diidahaya عن عطاء بن ااعاadني aniga caadani ba qora haddii yaa mutakalimka la gooyey macnuhu sax wey lakin aniga caadanii baa ii qoran ayib idan aynu dhahno marka sida ay bacdunas qorayaan sida ibnu sacd iyo keyrkiib ay qorayaan caada ibnu cumara ibnu cumar ba wuxuu booqday cabdاllahi ibna safwaan ayib waa ibnu safwaan kaas ah marka faxadarat الsalaa ibni cumar baa booqday ninka wax xanuunsanayana waa cabdullahi ibnu safwaan intaas wey faxadarat الsalaa salaaddii baa gashay fasallaa bihim waxaa tujiyey ibna cumara ayaa tujiyey ragcatayni wa qaala wuxuuna yidhi inaa anagu safrun yani musaafiriin baan nahay salaadda waxaan u gaabiyey anugu safar baan ku jira raggiina nebi ee magaalada ka soo daqamay salaaddii dhammaystira wey salaadii casr baa gashay ama cishaa galay ama duhur baa galay salaad rubaaciya oo la gaabinayo ibnu cumar marka musaafira imaam noqday maadaama isagu markuu ragcataynkiisi tukaday yuu salaama naqsaday qolihii ka dambe wuxuu salaadii dhammaystira maxaa yeele fa inaa safrun musaafiriin baan nahay waan socotaan nahay wy idan xataa ninkii haddii adoo dadkii booqday meesha hadda idinku qabato in lagu tukan karaa laga qaadanaya haddii marka masaajid kugu dhoweyn <clears throat> baabu ciyaadat اlmushrik ruuxa mushrik in la booqan karo xadaثana sulaymaan bn xarbi اlasdi qaala xadaثana xamaad ibnu zayd ibnu dirham albasri can haabit albunani can anasin ana ghulaaman wiil yar ama adoon ama wiil magaciisa waxaa lagu sheegay cabdilqaduus xaafidku fatxubaariga jamac wuxuu ka soo guray inay dhaheen wasmuhu cabdilqaduus cabdilqaduus ayib oo inuu yahuudi ahaa laakiin xaafidku waxaad moodaan meer labaad kitaab aladab dhammaanski inuu yar diidan yahay magaca isu sugayni wasmuhu cabdulquduus ana hulaaman adoon wiil oo meel yahuud yahuud ah ayaa kaana wuxuu ahaa yakhdimu kii u adeega annabiya rasuulka u adeegi jiray gacnyaro u ahaa famarida wiilkii baa xanuunsaday faataahu الnabiy nabigaa u tegey yacuudu asagoo booqanay nabigaa salaan iyo booqasho ugu tegey waa nin yahuudi ah ayib faqacada nabigu wuxuu fadhiistay cinda ra'sihi madaxiisa agtiisu fadhiistay madaxuu nabigu fadhiistay ayib faqaala wuxuu yidhi aslim islaam yahuudiyahow iska islaam waad xanuunsan tahay saacada kadib inaad rabbi mudatood geeriyota laga yaaba islaam fa nadara wuxuu fiiriyey ilaa aabihi aabbihi aabbihi markaa la fadhiyey wiilkii lama wiil yaray ayuu aabbihii buu dhowray ayib bimacnaa waa maxay aabu ma islaamaa waayo waa idin qaadasho aabu ma islaamaayo nebi maxamed hadalkiisa ma yeelaa wahuwa aabbuhuna cinda ra'sihi wiilka madaxiisu asna fadhiyey faqaala wuxuu ku yidhi aic abalqaasim an uu garanhaya yahuudigu in nebi maxamed uu rasuul yahay hadduu wiilkiisu saacadan uu dhimanhaya uu nebi maxamed u rameeyo u tawxiidsadana inuu naar ka badbaadi ba aaminsan wuuna og yahay laakiin canaad iyo madax adayg iyo dhib badn yuu u diidan yahay way qari jireen rasulku inuu rasuul yahay laakiin waxaa weeyaan marnaba nabi carbeed anagu raaci mayno marnaba anigu wadaada reer hebel waba ka dhegaysan maayo waad arkay arkaysa yani baasha mugta ficilada iyo faara qabiilku marbuu lafaha intuu kaa galo iyo xataa khayrku kuu diidi ayib reer bani xaniifa lagu yidhi qaybo ka iscado ah ku dhehen waad ogtihiin inuu musawimat alkadaab beenaan la yahay maad waxaad iska daysaan waxay dhaheen waxay dhaheen saadiqu qurayshin iyo kadaaba bani xaniifata kadaaba bani xaniifata ayaa afdal cindana min saadiq quraysh buu yihahda beenalaha reer bani xaniifa ayaa noo dhaama runlowga reer quraysheed bay yihahdeen leanna maxaa yeele wixii faara bay ka noqotay xulli bay u gashay soomaali badan waxad arkaysaa dataaga ku jirto waxaas lama rabo waa in laga tanaasulo ina allaha qad adhaba cankum cubiyat aljaahiliyati wafaqra biاlaaba ayib adic <clears throat> abalqaasim abalqaasim adeec yeel buuri fa aslama wiilkii yaraabaa tawxiidsaday saacada kadib nafti baa ka baxay u geeriyooday fakharaja الnabiy nabiga waa baxay wahuwa yaquul asagoo le alxamdu lilaahi aladii anqadahu min الnaari wa fii riwaaya alxamdu lilaahi aladii anqadahu min الnaari bi alxamdu lilah ilahay baa mahadle aladii allah anqadahu ilmahan ka koriyey ee ka badbaadiyey min annaari naar ilahay aasaa mahadle subxana wa tacala idan waxaa laga qaadanayaa hadduu uu wiilku nin weyn ahaa ilan khulaam laftarkiisu marbaa ninka weyne baaliqa laska yidhahdaay hadduu ilmuhu sabi mumayiza u ahaa oo dhowriyo toban jir oo wa kala garanay ama toban jir ama sagaal jir meelahaas ah waxaa laga qaadanayaa gaalnimada iyo ridada ruuxa ilmaha sabiga wax kala garanaya inay asaxayso gaaloobi karo taaniyan waxaa kaloo laga qaadanayaa sabiga wax kala garanaya wax kala soocayaay islaamnimadiisu inay asaxayso ayib oo hadduu gaalooban u yahay macarad alciqaab hadduu islaaman uu yahay mudanaya janna mustaxaq liljanna uu yahay baa laga qaadanaya sida raajxa cinda اjumhuur yasixu islaamu sabiyi اmumayis sidoo kale ridadiisuna waa saaysaa ridadiisuna waa saaysa markuu mumayis wa kala garanayo toban jir dhowr toban jir meel u gaadh usa si baaluqin u qaangaadh baa laga qadanaya <clears throat> bal bacd riwaya waxay tilmaamayaan inuu xadiidkan yahayna waa laga yaaba inuu xadiid kalen waa laga yaaba nin yahuudiga xanuunsan nabigu intuu soo booqday oo islaamka u bandhigay ayuu nebigu yihi islaam markaasuu islaamaday saacadii buu geeriyooday yuhuudi la joogta cura istaaga kaca cumar iyo abubakr ninkan qaado xabaala idinku duuga maxaa waa islaam la soo wareega ninkan intan wuxuu ha la soo qaado nimankan gaaladan ha laga kiciyo walaalkiin ku tukada qubuuraha muslimiinta geeya ilahay baan ku xamdiyey ayib baabu maa yaquulu lilmariid ruuxa xanuunsan wuxuu ku odhan lahaa ruuxa xanuun eh, eh, wixii lagu odhan lahaa baabu maa yaquul alcaa'idu lilmariid ayib xadaثna ismaaciil ibn abi uways qaala xadaثanii malik oo abtigii ah can hishaam bni curwata bni zubayr can abi curwata bni zubayr can caaisha oo markaa waxa weyaan habareertiya anaha qaalat caaisha waxay tihi lama qadima rasuulu اllah rasuulka ilaahi markuu soo galay almadiinata muhaajiran isagoo muhaajir u yimid wicika waxaa xanuunsaday abubakar baa xanuunsaday wicika waxaa duumooday oo la duumay ama xanuun lagu tuuray abubakar waa bilaal labadaas saxaabada si xun u xanuunsaday wacaka baa idin qoran miya ani wicka i qoran isku mid un wey wacaka waa xanuunsada waa jirada un wey waa qandhooday wacaka waxaa qandhaday abubakr wa qaala waxay tihi fadahaltu waxaan u galay calayhima calay abi bakar oo aabbaheed ah wa bilaal ayib waa isku mid un hadde qandha lagu tuuray iyo wuu qandhada un wey waa musame iyo majhuul un waxba cabdi meesha wax badan kuma haysa وفيi riواaية ي kana ذalika qabla اxijaab وذalika qabla الxijaab intaan xijaabka la soo dejinin ee fasأaluuhuna min waraءi xijaab aysan imanin bay ahayd marka caaشha ay booqanayso abubakr iyo ay booqanayso bilaal qultu waxaan ku uhi ya abataah aabbow kayfa tajiduka maxaad dareemaysaa see tahay وya bilaalow kayfa tajiduka maxaad helaysa seed helaysa yani xanuunku see ku haya see tahay qaala wuxuu yihi wakaana abu bakar qaalat midin qoran tahay idinku qaalad waxay u qoran tahay idinka iga fiican qaalat caaisha waxay tihi wakaana abu bakar abu bakar wuxuu ahaa idaa akhadatu markay qabato alxumaa qandhadu markay si xun u qabato yaquulu wuxuu odhan jiray kullu mri'in musabaxun fii ahlihi waalmowtu adnaa min shiraakin calayhi وkاna بilaal إida أقلى canhu yarفc caqيilatه faيquuل alاa layta شhicrيi hal abitana laylaة بiwaadin وxawlي idkhilun وjaliilu وhal aridna yوma miyaha mijannaةi وhal yabduwan lii shaamaة وطafiilu abubakr marku xanuunku markuu abnadu qabato wuxuu dhihi jiray kulu mri'in ruux kasta oo bini aadam ah musabaxun waa lagu waabariisan mawd iyo geeri baa ku waabariisan fii ahliha asagoo reerkiisa dhex jooga meel ay geeridu kugu doomi jirto aynama takunuu yudrikkum اlmowt walow kuntum fii buruujin mushayada ayib musabaxun haddii la akhriyo way la kordhabo bacda haddii la musabixunna asaga waa beriisan wey isaga waa beriisan ayib fii ahlihi wاlmowtu geeriduna adnaa way ka dhow yahay min shiraaki naclihi kabtiisa yeelankeeda kabtada suunka kabaha ay ku hayaan cagtaada iyo suunku ay saaran yihin ama indhalaha waxaa tiradaba kansuulkasaa loo geliya ama yeelankasa u gudbina cagta qabanaya waxaad inta ku kul mrin ruux kasta musabaxun waa berisanaya fii ahlihi ama waa lagu waabarin fii ahlihi ahalkiisa walxaal almowtu geeriduna adnaa ay oga dhowdahay min shiraaki nacli saasuu dhihi jiray markay qanadu qabato ayb isagoo xanuunsanaya yani geerida la xusuusanaya tixdaa uu qaadahaya geerida ku xusuusanaya ruux kasta isagoo reer si dhex baa lagu waabarisan xaggana waa dhiman doonaa wey wa kaana bilaal asoo bilaal wuxuu idaa aqlaca markay maxaan ku dha ay ka fuqdo canhu yani alxuma alxuma canhu idaa aqlaca alxuma qandhadu markay ka fuqdo canhu can bilaal xogu markuu oo kaarku ka jabiyo yarfacu kii kor u qaadaha caqiiratahu sawdkiisa alcaqiira waa sawdka markuu xoogu intuu dhiido ay qandhadu ka jabto uu yar miirso kala qaado xooguu tuxuu qaadi jiray fayaquul wuxuuna odhan jiray bilaal alaa layta shicrii yani laytanii ashcur bay la macno tahay allamaan dareemo allamaan dareemay la mid tahay yani laytanii ashcur hal abiitanna maan baryo laylatan habeen biwaadin tog maan ku barya ama waadi walxaal xawli agagaarkayga hareerahayga uu yahay idkhirun geedka idkhirkaa iyo wajaliilu geedka jaliilka loo yaqaan idkhir yani waa un caws ayib ama waxaa tiraa dhurbadhe ama qundhadhe ama berweynadhe ama baaxurdhe ama duurdhe aday ku taalla aw noo taalla maa almuhim ama maadhe maadhow waa dhurbada qeyb ka mida ah. hmm. tib mala waxaa weli idkhirun idkhir u yahay iyo wajaliilu geedka jaliilku waa geed guryaha lagu cufo guriga aqal soomaaliga oo kale hoosta hararku intuu ka tegey baa lagu cufaa meelaha duldulaa lagu cufaa la geliya marna kashkaash baa laga dhigtaa ayib yani wuxuu rabaa maka xusuusanhaya maka ayuu xususanaya waxaan u bilaal xilligu maka ka hadlayo xilligaas maaha maka hadda qowyaheedu qowyo wax ka baxaan inaysaan baan u idkhir iyo walaa jaliil iyo walaa caws midnaba ayib waynabaad guurtaan u adduunko dhan ba wada nabaad guuriya xaalku caadi maa wahal aridna maan aroora bu wahal aridna maan ku aroora yowman maalin miyaaha mijannatin mijanna meesha loo yaqaana biyaheeda mijannadu waa suuq weyn oo maka korkeed ku yaallay oo ila biyo lahayd maalin maalmaha kale anoo caafimaad qaba tolo ma laga yaba inaan meeshaa tago taga bu halkaa tago oo yani wuu hirowsan yahay dalxiis bahay waa dayib xoogu dalfaduu dareemhaya waa xiiso waa hiloobay wahal yabduwan ma ii muuqdo whal yabduwan wa ii muuqda li aniga shaamatu qowga shaamo la yihahdo iyo wa tafiilu qowga dhafiil la dhafiil iyo shaama waa laba qow oo maka dusheeda ku yaalla wey ama laba buuradda ama laba caldha waxaa tiradaba aday ku taalla ama khadaabi wuxuu leeyahay xamdi bnu sulayman akhaaab wuxuu leeyahay shaama iyo tafiil waa laba ilood laba durduroo biyo ahaa wey maka dusheeda ku yaalla ama jumhur waxay leeyihin shaama iyo tafiil waa laba qow ayib naqil fu'aadaka xayثu shiئta min alhawى ma اlxubu ila lilxabiib اlأwli kam manzilin fi اlarضi ya'lafahu اlfatى waxaniinuhu abadan liأwali manzili nin baa yidhi yani ruuxa bini aadamka meeshuu ku soo koray adduunka meesha u xun ee u shiidsan ee u qamaaceelsan ee u sunuxan hadday ahayd meeshaad ku soo kortay qalbiga waa la jira weligaaba haddaad barwaaqo kasta lagu gey waxaa dhihi yaa ku geeyey meesha boorka badnayd ee caradaad cuni jirtay yaa ku geeyey weligaaba qalbiga kaaga jiraysaa yani meeshaad ku soo kortay dadkii kugu faca ahaa eed la soo ciyaari jirtay waxaaso dhan qalbiga kaaga jirhaya ayib marka waxaa weyaan waa waa hiloon qaalat caaishatu waxay tiri intaa yar markaa qaadan caisha way soo qabatay yaa dad waxa laydi saxabada xifdiga goday maskaxooda gabay ruuxu tiriyey sidiisi loo soo qaban waa la gudbinaya iigu celi ma laha uwaad aduguna maanto dhan hadi lagu akriyo <laughs> huud iyo ancaam wax lagu karayo lama arko waa imtixaan wey maskaxoo dhan baa fundo noqotay dembigi baa ka batay way khariban tahay wixi o dhan baa ka boodaya qaala caaishatu waxay tii radiallahu tacala canha waxay tidhi faji'tu rasuula allah rasuulka ilah baan u imid faahbartuhu waan u sheegay arrinta nabi maxamedo abubakar markay qandhadu qabato ay kaariso gabaygaasu qaadaa kulu mri'in musabaxun fii ahlihi wاlmowtu adnaa min shiraaki naclihi dagaal markay ka jebisana xoogow tixaasu la boodaa intiga u sheegtay nabigu marka wuxuu arkay saxaabada inay kacsan tahay oo madiine ay la qabsan layiin muhaajiriin oo ay makiyi halkaas u xiiseen oy hiloobeen faqala wuxu uhi allahuma xabib ilayna almadiina allahuma allah xabib ilahw na jeclaysii almadiinata madiina jeclaysii ka xubbinaa makkata ka xubban jacayl jeclaysii ka xubbinaa makkata lamida marka saan u jecla aw ashadda ama ka daran ilaahu jacayl sidaan maka u jecel lahay mid lamid kale madiina na ama mid ka daranba haddii kale saxaabadu wada noqonaya uguwaas kulligood qalbiga wax kaga jiro isku dayn inay noqdaan nabi maxamed kaba tegi maayo laakiin qalbiga waa maqan xaggu jira wasaxiixha ilah noo caafimaad fayoobeed meel dal wanaagsan oo suno leh oo caro wanaagsan ka dhig ilan caramidu waxay ahayd halaq badan oo waxay ahayd eh, duumo badan oo xanuun badan ba ahayd madiina ayib wabaarik lana allow noo barakeye fii saaciha suuskeedii iyo wamuddaha mudkeeda wanqul allow rar oo qaad xumaaha duumadeeda duumadeeda iyo xanuunkeeda iyo qannadeeda allow kaba rarba ee abubakar eh, rafaadaysa iyo bilaal fajcalhaa yeel bijuxfati meesha juxfa loo yaqaano waa meesha kasoo xidhaan ajka reesham kasoo xidhaan agga way ka yimaado dhanba kutub siyar wa taarikh waxay sheegeen ilmo juxbe ku dhashay oo soddon ku gaara waa la waayay hadduu ku gaaro soddonna isagoo curyaana oy calooshu intaa la eg oo minshadha dhuuban oo sakaraad ah, oo naf ku jiran buu soddon gaarhaya waa meel marka waxaa weeyaan kaneeco badan qaniin badan dalxun an wey waa lagu dhammaadaaba cudur baa loo dhammaada waa moo kale ah anugu waa moo kale dhihi maayo saan la qabsanin hadii kale la kala bixi ma sharif sharifka yidhanu ma dhihin culamaada dilqaaf ninka la yimaada asagu u yaalla <clears throat> almuhim meesha juxfaa ah waa waag hore way fiicin lakin waagi dambe nabigu u raray ilaa amminka waa la degiraya habaar nabi baa ku dhacay habaar nabi kuma dhicin yani qanadii midiina loo raray <laughs> ayib xadaanaa markaan lama deganayn lama deganayn laannu meel banaan ba iska ahayd ilaa dadku meesha jooga baabi'i ma ah <laughs> waxa wey meel cidloo bannaan ba ahayd oon la degany marka waa loo wareeji dumadii kadib baa la dawo lagu dhamaado xadaanaa mucall bna asad abulhayam alxaafid iqat imaam qaala xadaanaa cubayd xadaanaa cabdاlcaziiz bn mukhtaar ani cubayd baa ii qoran cabdاlcaziiz way ya sax ah xadaanaa cabdاlcaziiz bn mukhtaar waa imaam iqa ah qaala xadaanaa khaalid alxadaa can cikrima mawla cabaas abi cabdillahi albarbari can ibni cabaasin qaal ana nabiya ana nabiya nabigu dakhala wuxuu u galay calى acraabiyin nin remiy ah ninka remiya xaafidku magaciisa ugu sheega wuuna dabagalay yacuudu asagoo booqanay nin remiya ah ayuu nabigu u tago asagoo xanuunsan wuuna booqday qaala xuli ibna cabaas wa kaana nabiy nabigu wuxuu ahaa idaa dakhala hadduu u galo calىa maridin nin xanuunsan yacuudu asagoo booqanay qaala wuxuu odhan jiray laa ba'sa dhib ma jiro xanuunkan iyo dhibkan iyo rafaadkan iyo kaarkan ku hayaayo laa ba'sa marka la fiiriyo ajirka aad kale ahuuru yani huwa ahuur ahuur waa khabar mudadiisu godan yahay wey huwa waxaa weye xanuunkan ahuurun waa nadiifiye mayre ayib in allahu taala rabbi yihahda yani dembiguu kaa mayrhaya kaa tahirinaya kaa nadiifinaya qaala ninkii remiya wuxuu yidhi wa cinda albukhaari fi صaxiix qulta daaka ahuur ultum waxaa ti nabi maxamedow daaka xanuunkan iga qarqarinhaya i gerinhaya ahuura miyaa tiri nabi maxamedow ayib ama qaala wuxuu yidhi ninkii ramiyiga ahaa daaka midka iyo xanuunka haya iyo nabarkai haya dahuur ma dahuurba kala walla inuusan ahayn buuri ballamkeesu dahuur ahayn buuri bal waxaa weeye buuri xanuunka ahiye dhibka meesha yaalla hiya xuman waa qandha buuri tafuuru ikarinaysa buuri tafuuru karaysa buuri qandha karaysa aw tafuuru karaysa waa isku mid wey tafuur iyo tafuur waa laba lafdi bimacnan waaxid ah calىa haykin nin waayeela dushii ku karaysaa buui kabiirun weyn tuiirahu say u geysa buui alqubura qubuurta tuiirahu say u geysa kayma tuiira baana soo maray xadika waana soo maray yani tuziir min azaarahu ida xamalahu cala ziyaarati bikayri ikhtiyaari ruux markuu kugu qasba inaad wax booqato adoon hal lahayn baa layadaa azaarahu ayib idan marka qandhadan bui anoon qabri u jeedin dheyrabta ina qabri geysa bu ayib qaalna wuxuu ihi markaa nebigu fanacam idan yani idaa abayta daalika inay dahuur noqoto oo dembiga lagu dhaafo oo ilaahay kugu saafagareeyo adoo khaalis oo nadiif janno tagtadaa diiday fanacam idan wey fatacqiib wey idaa abayta aalika fanacam idan ama waa ducaaw calayhi ama waxaa weyaan khabar inay khabarta u daa haddaaba diida waxaa weeye sidaa sheegtay noqon doontaa wey soo maray sheekuna waa tilmaamaya isla markiiba ninkii waagi ka baryaba inuu geeriyoodo xadaثana أحمد بن عيسى بن حسان المسري قال xدثنا عبد الله بن وهب القرشي عن xرملة بن يحيى adinkii israacsada anigu rumi baan kaga baxay cashirka can xarmلة waa nin imaam ثiqa dhowrka bn somr xarmلة can محamed بن علي القرشي ذahب wuxuu hi laa يucرف xaafidkan wuxuu leeyahay maqبuل can naaficin naw ibni cumara qaal kaana cumara ibni cumar wuxuu ahaa idaa dakhala hadduu u galo calaa mariidin ruux xanuunsan uu booqanayo yas'aluhu wuxuu weydiin jiray wuxuuna odhan jiray kayfa huwa sidee buu yahay bal ka warrama faidaa qaama markuu ka istaago min cindihi agtiisa uu kacayana qaala wuxuu odhan jiray khaar allaahu ilaaha kuu khayr miiro laka adiga sida kuwaas rabba kugu maamulo hadday dan kuu tahay iyo maslaxo inaad xanuunkanba u dhimatana u dhimo insha allahu tacaala hadday dan kuu tahay inaad ka kacdo oo adduunyo badan soo shaqaysatona yani kaba kac wey ka caafimaad la ruxa laga mita caafimaadkuusa khayr u ahaynba oy u khayr badantayba xanuunkan usan kicinba ayb marka khaar allaahu allah ha kuu khayr miiro ha kuu doorbiday wey laka adiga walam yuzid calayhi intaa kama kordhin jirin intaa kama kordhin jirino khaar allahu laku odhan muu kacay daciifu isnaad lijahaalati اlqurashi haada baabu ma yujiibu اlmariida mariidka wuxuu ugu jawaabi lahaa halka xadiiثan ku dara markaas xadaثna أحmed بn yacquub almascuudi ثiqة shaykh الbukhaarي qaala xadaثna isxaaq ibn saciid ibn camr ibn saciid ibn اlcaas alumawi ثiqة imaam can abiihi min ثiqaati الtaabiciin akhrajahu الbukhaari xadiiثkan bihada الsanad fi اlciidayn raqamka sagaal boqol baan rabaa lixdan iyo toddobo qaala wuxuu yidhi marka taabicigaas dakhala alxajaaj xajaaj ibn yuusuf athaqafi almudiir cala ibni cumar buu u galay xajaaj ba wuxuu u galay ibni cumaroo xanuunsan wa ana aniga saciid ana cinda waqtiisa aan joogo saciid ibnu waa la jooga isaguna faqaala wuxuu yidhi xajaaj kayfa huwa ibni cumar see yahay saxaabigaas qaala wuxuu yidhi ninka ag joogay oo markaa warramayey saalixun waa wanaagsan yahay waa roon yahay qaala xajaaj wuxuu yidhi man asaabaka yaa ku asiibay bimacnaa ayaama minay ahayd ibn cumaroo hal saaran oo socda oo saaran ayaa nin xajaaj raggiisa ka mid ahaa oo eebo sumaysan wata waran yaroo sumaysan wata ayaa lugtii ibni cumar saa ugu jiiday wuxuuna iska dhigay nimaan arkaynin asna inuu socdo ordahayo oo minaa laxasanayo luftuu saa ugu jiiday halkaa markaa raysmagaadhada ah ay bilaawihii ama eebadii ay dilaacisay sunbayna lahayd xanuunkaasna u dhintay markaas ibn cumar u dhintay kama kicina marka isaga sida loo badan yahay waxaa marka la caddaynayaa ninka loo yaqaana bakaar ibnu zubayr fii kitaabi ku caddeeyey in cabdilmelig uu yidhi markaad xajaajow xajinayso dadka hogaaminayso ku dayo kana qaada axkaamu alxaj walcumra iyo manaasibta ka qaada ibn cumar mana khilaafi karti ibn cumar xajaaj marka wuxuu diiday in ibn cumar lahaa ku maamulo oo cilmigaa kuu sheego ila marka wuxuu u jiray ninkaas ninkaasaana ka dambaysa loo badanayo baalahan nimanka boqorada mogtid maxmeliyaasha iyo mas uuliinta ninka xooguu ay fadli ku dareemahayaan ama raadinimo inay kaayaan oo dilaan gaarba iyihin wax kastoo ku kacdaba ninku aaminsan yahay maamulkiisi iyo hawshiis inaysan ka soconaynin waalidkina allah kadila wuu dilahaya ayib marka dhaqankaasa yaqaanin qaala nucmar wuxuu yihi nucmar caladigiisa eeg waxaa i asiibay buuri oo waranka u dhuftay man ruuxii amara amray bixamli silaax hub in la qaato fii yowmin maalin laa yaxilu uusan bannaanayn fiihi yoomka dhexdiisa xamlu hubka in la qaato war masaajidda iyo meelaha lagu badan yahay iyo acmaasha xajka meelaha lagu qabanayo hub lama ogolo adaa yidhi buu dadku hubkaa qaateen idan ninka shacabka iyo ciidanka hubka u dhiibay meelihii ilaahay yidhi hubkan lagu qaadan rasuulkuna yidhi u dhiibay baa idilay dili bimacnaa adaa idilay wey waa madaxweyne weliba mudiir ahaa dadka baabiin jira wasiirkaa shaandhiga wey xat cabdilaahi markuu dhimanay wuxuu ku yiri ree bana umaya intu iskugu yeerhi wuxuu yidhi ninkaas xajaaj ah hal ogaado lianna waa dadkaas inoo jebiyey buui acdaadi inoo jebiyey manaadirta inaanu ka khudbayno ku falsin nin ka dambeeye wey buui ninka soys waa ninka samreye weye buui waagi dambana dixiri baa dilay isagoo nool bay caloosha gogodo dixiri iyo hooya daba ka keeni jira ayb asaabanii waxaa asiibu man amara bixamli silaaxi fii yowmin laa yaxilu fiihi xamluhu yacni xajaaj adaa idilay buui yani waxaa laga qabanayaa adiga xanuunsan markii laguu yimaado wixii khalda inaad fixi karto maaha inaad iska jiifi un anugu hawlii taalla ma ah <laughs> lagaa yeeli maayo yani xaqa sheeg ku adin xaqa adaa xanuunsan haddaad nooshay haddaad xanuunsan tahayba runta sheeg baabu maa yujiibu almariid ida dacad ilayhi xaajahu hada bilahi atawfiiq